ilaa alihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu waxaan ku dhex jirnay kitaabkii buluq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibn xajar qalani allahu tacala qaala alxaafid wacan abi hurayrata waxga wariyey radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh alihi wasalam rasuulku waxa uu yihi khayru sufuufi rijaali ragga sufuuftooda kan ugu khayrka badan awaluhaa kan ugu horeeya waa ka ugu sharta badanna aakhiruha u dambeeyo weeyaan wa khayru sufuufi nisaai naagaha safafyaalkooda kan ugu khayrka badanoo ugu fiicanna aakhiruhaa kan ugu dambeeyo weyaan wa sharuhaa kan ugu sharta badanna awlaa kan ugu rawaahu muslimin baa xadiidka marka xadiidkii waxaan ku dhex jirnay kitaabkii abwaabu salaati aljamaaca baabu salaati aljamaaca ku jirnay jamaacada salaadeeda iyo walimaamati iyo imaamada waxay ku saabsanaa xadiidkan marka sufuuftii uu ku jiraa dabcan mar haddii jamaaco lagu tukanayo sufuuftii ayaa marka dadku ay ku tukanayaan sufuuftii baa marka xadiidkii ugu horreeyey shalay aan kusoo bilaawnay kan labaad marka waa midkan waxaana xadiidkana uu tilmaamaya ama nas uu ku yahay ragga sida kan ugu horreeya inuu ugu fadli badan yahay kan ugu dambeeyana uu ugu xun yahay sababtaa midka ugu dambeeyo haweenka safkooda kusii dhawaanaya leana raggaa safto kadibay naagaa jirin jireen wax derbiyona uma uusan dhexaynin marka safka ugu dambeeya ee nimanka wuxuu ku dhow yahay naagaha naaguhu iyagana sufuuftooda waxaa ugu xun yani ugu shar badan <coughs> midka ugu horeeya sababta waxay tahay naagaha safka ugu horeeya nimankii kusoo dhow yihiin ayaga ahay waxaa ugu kheyr badan sufuufta naagaha safka ugu dambeeya marka shaaric wuxuu aada u ictibaariyey oo maqsad min shariica ah ragga iyo dumarka in la kala sooco oo kullamaa haweantu ay ka fog tahay ragga kullama ayay eh, markaas asturan tahay kullamaa sharciguna uu soo dhaweynayo <coughs> kullamaa ay marka haweantu nimanku usoo dhawaatana waa kullamaa xishoodkii uu sii xumaanayo xumaantii ay marka dhalo karto eh, dhibaatana marka ay imaan karto sharciguna uusan ogolayn marka lidalika waxyaabihii marka zinada keenaya sharciga albaabadeedaba waa xiran naam dad salaad isugu imaanaya waxaa la yidhaha isku dhawaanina xataa naam iyagoo cibaado isugu imaanaya ayaa haddana waxaa laleeyahay raggii ha soo hormaraan si ay ugu tukadaan safka hore oo aysan haweenba isku arkin naaguhuna marka gadaal ayaa ku dadaalaan ayaguna ku tukadaan marka waxaa imaanaysa iyadana sidoo kale markay baxayaanna naagaha marka ay baxayaan naaguhuna nebiga alay salaada ay dhammaato rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wax yar waxuu amray in si naaguhu ay u bax hadow ragga marka ay dib u baxan oo jidkii iyo aan laysku oo meelihii aan marka laysdhex marmarin oo laysdhex yaacin taana marka nabiga caleyhi salaatu salaam waa faray xadiid kale xule cumar bnu khadaab baa wuxuu yidhi ama rasuulkana waa laga wariyaa albaab naagaha ay kasoo galaan u khaas yeela ayuu yii albaab ayuu tilmaamay waxaan jeclaa lahay albaabkaas inay dumarka bis ka soo galaan ibnu cumara xadiidkuna ibnu cumar weligiis albaabkaas ma uusa isticmaalin waa mujarad nebiga oo hamiyey waay naagihii inay ka soo galaan waa iska dhaafay albaabkaas oo dhan sharcigu waxau reebay sidoo kale naagu inay naaguhu iyo nimanka inay inay eh, ay sameeyaan ikhtilaaf oo wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam laa yakhluwanna rajulun bimra'a nin naag yousan la khaali noqonin hadday dhacdo inuu la khaali noqdo ilaa washaydaanu haalisuhumaa shaydaana yuri nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa badan yihiin marka axaadiista sidaas oo kale ah wuxuu reebay nabiga caleyhi salaatu wasalaam ninku inuu naag taabto ajnabika ahay oo aan isaga xalaal u ahayn inuu taabto waa ka reebay sababta waxay tahay waa muqadamaatu zina oo waxaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu yiri bani aadamka waxaa qasaba yani Eh, famudrikun dalika laa maxaala eh, ilaahay subxaana waxuu qoray bani aadamka zinada ka dhacaysa waa qoray ilaahay subxaana watacaala waana midkii kan loo qoray waa mid haleelayo wix loo qoray famudrikun dalika laa maxaala falcaynaani tajniyaani labada indhood waa zinaysanaya labada indhood zinadoodana waxa waaye eh, waxa weeyaan annadaru fiirmada gacmaha wuxuu ku daray marka zinahuma albatshu walyadaani tazniyaani labada gacmood waa zinaystaan wazinaahuma albatshu zinadooda marka qabashada marka naagaha la haamaayo ama la taabanaayo iyo waa zina laftirkeeda war hadalka naga dhaafi baaraka allahu fiikum marka gacmuhuna waa zinaysanayen zinadoodana waa albatshu qabashadii waa u nabig yiri sala allahu alayh waali wasalam markaasu wuxuu yihi yusadiqu dalika alfarju aw yukadibu arrinta waxaa rumeynaya farjiga ama waa beenina meesha ugu dambaysa oo zinada haday ka dhacdo zina ahaan loo ictibaarinayo farjiga inta hore laakiin waa muqadamaad bilbilaaw marka sharciga siyaabo badan marka u reeba qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum waqul lilmu'minaat yudna min absaarihina wayaxfadna furahunna waa badan yihiin marka aayaadka saas nebiga alayh salatu slam oo ku sheegay marka taas waxaa la rabaa marka dadku inay ku dhaqmaan xishoodka lagu dadaalo marka raga dumarkii sidoo kale inaysan bilaa macno iskaga baxin taasaa la amray waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati luulaa guryahooda guryihiina ku nagaadaa layihi naagihii waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraai xijaab haddaad alaab iyo wax weydiisanaysaan ama aad marka in all inta asturka oo bada kara inoo bataan aayaadkanna ma ku qaas ah xaasaska nebiga maxaa yal aqimna asalaata waatina zakaati aku sheegto waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati lulaa waaqimna salaata waatiina azakaata waaطicna allaha warasuulahu ayaa ku jirta hadalkii naagta ay hadlayso inaysan codka jejebinin oo marka cod iyo yani jajabsan oo jiljilaac oo ku jiro marka aysan samaynin si markaas qalbiga kii ka jirnaa shahwadu maradu shahwa ay haysay damac uusan u gelin falaa taqdacna bilqawli fayamaca aladii fii qalbihi marad waqulna qawla macruufa badan tahay marka sharcigu aada ugu dadaala lidaalika dadka marka ummadan marka cadowgeeda yahuudi iyo nasaaro iyo munaafiqiin waxay ku dagaalaan maqsadkan sharciga inay dhumiyaan oo ay rag iyo dumar isku dhex qasaan ayay aada ugu sacinayaan uguna dadaalayaan maxaa yeele waxay og yihiin ayagu diintooda inay fasaaday markay eh, diinkooda fasaadka uu fasaaday wuxuu la soo bilowday naagaha ay banaanka u dhexeen xadiidkii muslim ku jira min xadiidi abi saciidin alkhudri wuxuu ahaa ina dunyaa xulwatun khadira wain allaha mustaklifukum fiiha fayanduru kayfa tacmaluun itaqu dunya wataqu nisa faina awala fitnati bani israa'iila kanat fi nisa fidnadii ugu horreysa reer bani israa'iil naagay ka bilaabay naagay ku fidnoobeen leey nabiga alay sala slam bukhaari wuxuu yidhi maa taraktu fidnatan adara cala arijaali min annisa ma ka tegin fidno uga dhib badan naa nin naag ugama aanan tegin uu lehy nabiga caleyhi isalaatu wasalaam saxaabadii cataa ibnabi rabax waxaa laga wariyey baytulmaalka haddii ii dhiibo waa iskaga aamin qabaa inaana waxba ka qaadaynin laakiinse haween waayeel ah ma iskaga aamin qabin waa ka baqaa inaan ku fidneen saasuu dhihi jiray cataa ibn abi rabax yani ma wax iska kaftana ma aha waa diin waay tuse mataanatu diinihiyay tuseen kaftan iyo ma aha dadka soomaalidan dhaqankooda dhan dhaqan isdhex walaaqan waa isaga markaasaa dhow marka waxaa lagu leeyahay xumaan ma ka dhacaysa dadkan dad walaala ah waa lagu leeyahay waxaas marka in la sameeya maaha waxyaabaa ay marka walaalku tilmaamaya ilmo adeer iyo ilma abti iyo dad kasii ay isdhexyaacaas marka dadku haddana waa iska yaraatay shoodkii naagihii waa yaraadeen marka dadkii in xataa iyo wanaagga loo sheega lahaa oo naagihii dad diinkii iyo marka wixii fursad u heli kara ama dugsiyada qur-aanka dadka u dhiga iyo kale waa ina dadka diinkooda dhisaan qur-aanka alfaadiisa in la baro waxaa uga muhiimsan haweenku in lagu waaniyo ilaahay inay ka cabsadaan shoodka ku dadaalaan al hadday iyagu fiicnaadaan in kale dana wax usii sheegi karaan laakiin haween qur-aankai dhiganayan haddana niman la buuqaayo ama la murmaayo wax la arka fiican maa xadiidkan marka taasaa marka waa cibaadadiibaa marka waxaa leeyahay nimanka sufuuftooda waxaa kan ugu dambeeya sababtoo ah naagahu u dhow yahay naaguhuna sufuuftooda kan u horeeya ugu daran sababtoo ah ninka nimanka ayayuu usoo dhow yahay dawaaftana waa la mid iyada oo caaisha iyo waxay amri jirta naagaha inay gadaal ka dawaafaan nimanka meeshay ka dawaafayeen aynan ka dawaafin ciriirigaas gelin gadaal ay ka dawaafaan taasay amri jireen asxaabta wakhayru sufuufin khayru sufuufi rijaali ragga sufuuftooda kan ugu khayr badan awaluhaa kan ugu horeeya wa sharuhaa kan ugu shar badanna aakhiruhaa kan ugu dambeeyo wa khayru sufuufi nisaai naagaha sufuuftooda kan ugu khayrka badanna aakhiruhaa kan dambawa wa sharuhaa kan ugu shar badanna awaluhaa kan ugu horeeya hadday iska dhaafto salaada jamaacada gurigeeda ku tukatana kabadka hadday iska dhaafto ay ku tukato gurigeeda kabad fiican hadday qolkeeda ku tukatana kabad sii fadli badan kulamaa kaanat astara waa kulamaa ay waxa tahay marka ay salaadeedu ay ajar badnaanayso rawaahu muslimun xadiidkan muslim baa weriyey wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma cabdullahi bin cabaas waxaa laga wariyey qaala waxau yihi sallaytu maca rasuulillahi la tukaday sala allahu alayh ali wasalam daata leylatin habeen faqumtu waxaan istaagay can yasaarii bidixdiisaan istaagay fa akhada rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga ou qabtay bira'sihi madaxayguu soo qabtay min waraa'ii gadaashayduu ka soo qabtay xaggeeda fajacalanii wou i yeelay can yamiinihi midigtiisa soo yaalay muttafaqun caleyh xadiidkan bukhaari muslim baa weriya xadiidkan waxaa laga qaadanaya laba qof hadday tukanaya xaggey kala istaagaya waxaa laga qaadanaya marka ma'muumku inuusan ninka imaamka uu ka dhiganayo bidixdiisa inuusa istaagin ma'muumka dhinaca bidix maka istaagayo imaamka ayb waa inuu midigta kasoo istaagay leanna cabdullahi bin cabaas markuu bidixda istaagay nebiga waa soo wareejiyey midigtoo keenay hadday laba yihiin saasay usafaraan laba keliya hadii ay yihiin ma'muumku imaamkiisa midigtiisa midigtiisa midig ayuu ku safana dhankaas ma ka hormaraa mise ma ka daba maraa waa la sinaana hadday laba yihiin mana ka hormaraayo mana ka dib maraayo leanna bukhaari waxau baabaystay hadday laba qof yihiin ma'muumku imaamka ayuu la safanaa sawaa kadib marista in xoogaa yar gada fiimaa naclam marka in eh, eh, midig oo isaga hadday laba noqdaanna inuu galo oo ay safki markaas caadiya ay ka dhigaan waxay yihiin inuu ma'muum soo usoo sika soo ibnu mascuud isaga wuxuu qabay hadday yihiin ma'muumiinta dhanka midig ka safanayo midna taa iyadaa culimmada waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa mar hore jiri xugun lana ila ahayd lianna marka calqama iyo aswad ayuu la iska kala xijiyey marka salaad tujiye cabdullahi ibn mascuud rukuucdii marka soo gaaray xadiidka waxaa ku jirtay baqa rukuucdii marki lasoo gaaray jilbaha ma qabsanin wuxuu sameeyey labadiisa gacmood saa isugu daboolay ayuu wuxuu gashtay jaradiisa hoosteeda marka xugun hore u jiri sacad sacd bin abi waqaas markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi runtiis waayo nebiga waa sameeyey markii hore laakiin gadaal dambe inaan jilbaha aan gacmaha saarnaa nala amrayo marka mar haddii tii iyada la jirtay waa la nasakhay yiri tan in la nasakhaa suurtagalay qaar kalena waxay dhaheen wuxuu sidaa u yeelay wuxuu diidayay maadaama uu jamaacadii kasoo daahay in marka isagu loo arkay inuu fidno samaynayo oo dadkii marka masjidkii ama dadkii umarada yani masjidkii amau yani uu laba u kala qaybanayo jamaacada si aan loo kinsaa jamaacadii u qaxsaday yani laanna waa saddex nin oo is dukanayso kale ka dhiga culamada qaar saas yil wuxuu ka cararaya in la yiraahdo dadkii u kala goyna cabdullahi bni mascuud saasoo kale khulaasadu waxay tahay laba hadday yihiin imaamka iyo ma'muumkiisa bis ay yihiin waa isdhinac safanaan midigtowna ka safanaa ma'muumka kaba soo noqdaan ma'muumiinta dabcan gadaalay aadayan xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanaya masalo kaloo iyana muhiima ah waxay tahay haddii qofku safka dartiisa meel xun isagoo ku jiro uu kasoo baxo ee safkii marka uu hagaajiyo xarakadaas yarta ah ee uu safka ku hagaajinayo salaada inaysa uga buraynin xadiidkan waa laga qaadana leanna nebiga cabdullaahi bin cabaas bidixda markau ka saftay waa soo wareejiyey nebiga cabdullahi bin cabaas intuu saa usoo qabtay gadaashiisa kasoo wareejiyey midigtooda marka xarakadaas cabdullahi bin cabaas oo bidix kasoo tegay oo midig yimid nebiguna uu sameeyey gacantiisii uu ka dhow dhaqaajiyo halkan uu keenay ficilka salaada lagu saxaayo safkeeda salaada inayna ku buraynin laakiin dabcan waa inuusan aada u badnayn maaa qofka qofkaan salaadda la tukanayo aan la isdhehayn waxaa la rabaa wax macquul oo salaada in lagu hagaajinayo badnayn inuu ahay waxaa soo gelaya marka xadiidkan loo deliishan karaa lakiin safka hore qof uu ka baxo isu soo iloobay weysadii matalan weyse isqabin qabinu xusuustay safkii uu ka baxay adiga gadaashiisa taagantahay waa ku aadantahay inaad hal tilaaga soo qaado ama laba wish aad safka ku gaari karto oo safkii hore aad buuxisid lama rabo safka hore inuu qofkii ka baxay meeshiisa iska banaan tahay kuwana ay gadaasafka in la hagaajiyo ficilka yarka ah oo safka salaada lagu hagaajiyo salaada maduubi leanna nebiga caleyhi salaatu wasalaam cabdillah bn cabaas booska intuu ka horay ayuu boos kala doonay salaadiina jiro sidaa iyadana marka waxaa ka qaatay xukunkan cadeeyeyna ibnu rajab kitaabkiisa kafulbaariga ee bukhaariga uu ku sharxay ibnu rajab alxambali raximah llahu tacaala juska lixaad safxada laba boqol sideetan iyo shan ilaa laba ilaa iyo meelaha xadiidka raqamkiisa iyo toddoba boqol iyo labaatan iyo lix marka taasaa laga qaadana xadiidka labadaas xoogana marka faa'iideysan muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray wacan anasin qaal sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waa tukaday faqumtu waan istaagay aniga aniga iyo wayatiimun agoon wiil yaro agoon ah khalfahu nabiga gadaashiisaan istaagnay wa ummu sulaymin ummu sulaymna ummu sulaym binti bilxaan waa anas hooyadiis wa ummu sulayminna khalfanaa gadaasheena ay taagantahay mutafaq caleyhi xadiid bukhaari muslim baa soo saaray walafdu lilbukhaariyiin lafdiga bukhaari baa iskale xadiidkan isagan axkaamta laga faa'iideysana waxay tahay ko haddii jamaacadu ay ku jirto hal naag naag hadday jamaacada ka mid tahay xaggee bay safane iyada ragga meelo safane maya keligeeday gadaal safane iyadoo hal qof ah. haddii aanay haween kale haysanin naago kale aysan haysanin oo ay tahay iyada iyo yani ma'muumkii iyo niman ay marka gadaashiisu ay yihiin oo ay naagi damacdo inay ku xirato dadkaas keli hal qofk qof keligeed ay tahay gadaalay keligeeda safgeli naagtaas marka ha noqoto maxram nimankaan jamaacada ku jira ha u ahaato meys u ahaan adii xaaskaaga haddaa isla tukanaysaan gadaashaada istaagi marna yani biisaa-ika ma isla simanaanaysaan iyadii wiilkeeda isla tukana gadaalaysa mar walba waa ka leana umu sulaym anas waa dhashay maca dalika gadaalay ka safar haddii marka ay dhacdo naaguhu inay nimanka ninay naaga ay isla saftaan salaadaas marka ma gure isma gureyso culamada qaarkood waxay leeyiin waa gureysaa oo xanafiyadaa sidaas qabta salaada waa gureysaa oo waxay leeyiin isaga waa ka bureysaa iyadase ka buri maysa ay leeyihin xanafiyada hadday naagtu nin la safato isaga waa ka buraya laakin iyada ka buraysa culamada kalena de wax marka ifdaal a ma aysa sheegin ana salaada hadda burin ama mubdilaatu salaad meeshaan hadda kuma kuma cado kuma jira haddaan mubdilaad lala imaanin ma buraysa laakin ay sameeyen halkaas marka in dembi ka raaco suurtagal mukhaalafadaas ay sameeyeen darti laakin salaadii ma buraysa xanafiyada iyagu maxaa ku kala farabuseyna ninkiina salaada ad uga buriseen naagtii la tukatayna aysan uga burin salaada waxay yidhaahdeen nebigu wuxuu yidhi akhiruuhuna min xaysu akharahuna allahu meeshii ilaahay u dibdhigay u dibdhiga ayaga gadaal geeya naagaha raggaa la faray yii akhiruuhunna nimankaa yii hadday ayagu gudo waayaan marka amarkaas ayagii salaadaa ka gureeda ayagii la rabay inay gabaal iska geeyaan hadday iska geynin iyagaa tacdiyay ee naagtama ma tacdilin amarka nebiga ayagaa ku tacdiye laakiin taasoota ma keenaysa in salaad burita buridi ah waxaa kaloo laga qaadanaa xadiidkan sidoo kale in la tixgelinayo cunuga yarka ah safka lagu tixgelinayo maxaa yeele anas wuxuu yidhi aniga iyo waxaa isla safanay wiil yaro agoon marka wiilka yarka ah safka uu ku jiro waxaa loo ictibaarinaa laba nin inay safan hay oo adigoo dadaad jamaacadii soo gaarto sufuuftii dhanna ay kaa buuxaan ee cunug yar uu kula istaago safka kula soo galo shan jir lix jir waxuu raba ahaayo ma lagu dhahaayo kaligaa safgada safka tukad aa la ictibaarina wiilka yarkaa safka tukad imaam axmeda iyadana marka ku khilaafay jumhuurta masalada oo imaam axmed ibnu xambal wuxuu qabaa cunug yar haddaad kaligaa saf la geshid nin keligiis tukadoo kalaad noqon oo wax la ictibaarina ma laha xadiidkan see uga jawaabay wuxuu uga jawaaba xadiidkan salaadan sunna ahayd leey salaada faradkaa ah laakiin maya laakiin tafriiq sunno iyo farad in la kala saaro masalada noocan oo kale lagu kala saaro saxiix maaha marka qowlka jumhuurta raajix ahoo cunuga yarkaa safka waa lagu waa lagu xisaaba waana lagu tirina yani maxaa loo leeyahay safka cunuga yarka waa lagu tirinaa iyo haddaad kaligaa dugta saf gasho iyo hadduu cunug yar kula galo faa-iidada ka xasilaysa waa maxay kaligaa haddaad saf ku tukato waxaa weeyaan xadiidka waabisaa noo imaan doono meeshaasaan ku baari doono ku arkaysaa salaadaadii baaba halis ku jirta kaligaa haddaad saf gasho salaada aad kaligaa saf ku dukatid gadaashiisa waa soo celinayda haddaysan daruuro kuu geynin marka haddii laakiin cunug yar ou kula galo soo celintaas ma jirayso taasaa marka imaamu shaaficina xadiidkan mas'alo kale sunu ka qaatay oo wuxuu yidhi maadaama naagtu keligeed ay saf gashay waxaa laga qaadanaya bu yidhi haduu qofka keligiis saf ku dukado gadaashiisa qofka keligiis hadduu saf noqdo salaadu inaysan ka buraynin leanna naagtan ba nebiga kama buranin iyadana waa qiyaas fi ayri fi muqaabili nas leanna ninka inay salaada uga buraysa nasaa soo arooray marka naskii iyo qiyaaskii in layska horkeenay naska kusoo arooray baabkaasa dadaalanka sheegi doon xadiidkan marka intaas axkaamaa laga qaadana sallaa llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaa tukaday faqumtu waan istaaga aniga iyo wayatiimun faqumtu ana wayatiimun aniga agoon waa ogtihiin marka damiirka haddii marka uu yahay damiir mutasila haddii la rabo ism daahir lagu cadfo waxaa fiican damiirkii munfasil in lagu soo celiyo faqumtu ana wayatiimun laakin fii maxali ljari iyo hadduu ku jiro isaga waa la baniye damirku hadduu majruur yahay dhibaata male in lasoo celiya xarafki jar qasab ma aha waataqu llaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaami qiraaa oo waxawaay oo mutawaatira ah waalarxaami bihi wa bilarxaami lama dhihi walarxaami marka nasri saxeexaa kusoo arooray ibnu maalik midou dhihi jiro naam faqumtu anaa faqumtu waan istaagay yani ana aniga iyo yatiimun agoon khalfahu gadaashiisa nabiga gadaashiisaan istaagay wa ummu sulaymin ummu sulaymna khalfanaa gadaasheena istaagay muttafaqun calayhi walafdu lilbukhaariyi wacan abi bakrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey abu bakrata nufeyc bn lxaarid athaqafi radia allahu canhu anahu intahaa wuxuu usoo dhammaaday anahu isagu intahaa wuxuu soo gaaray ila nabiyi sala allahu alayh ali wasalama nebiga xaggiisa uu soo gaaray walxaal huwa isaga oo raakicun rukuucsan nebigoo rukuucsan buu soo gaaray abubakra abubakr abubakr iska jir abubakra ka ka aa la nufayc ibn lxaari alhaniy nufayc ibn lxaari athaqafi wuxuu ahaa reer thaqiif thaqiif dadaa abubakr ku qalda abubakrin marka isaga ka ma laha abubakr sidir laakiin anta u leeyahay wacan abi bakrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey nufeyc bn alxaaris athaqafi weeyaane anahu intaha waa ninkii la dhasho wuxuu ku hooyo ahay ziyaad bn abiihi ninkii la dhihi jiray ziyaad bni abiihi oo cubaydillah bni ziyaad dhalay ayuu ninkaasuu ku hooyo ahay abu bakra anahu intaha ila nabiy buu usoo gaaray sala allahu alayh ali wasalam walxaal isagoo raakicun nabiga uu rukucsan yahay walxaal huwa nebigu raakic u rukuucsanya fa rakaca abuubakra waa rukuucay qabla an yasila intuusa soo gaaro ila safi safka safka intuusa soo gaarin bu intuu rukuucay iyo safki soo galay marka faqaala lahu nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabiga wuxuu ku yidhi zaadaka allahu xirsan zaadaka allahu allah kuu siyaadiye xirsan dadaal walaa tacud ha u laabanin walaa tacud ha ku noqonin arrintan oo ha u laabanin mar dambe rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaariya wey walaa tacud sidaana loo shaqeey bifatxi taai walaa tacud min caada yacuudu walaa tacud ha u laaban qaara waxay u shaqleen marka walaa tucid oo min caada ayay ka keenay marka acaada ayay ka keenay rubaaciyay ka dhigay walaa tucid ha ku celinin laakiin walaa tacud taasa ayaa riwaayadka u badan yihiin saxiix xadiidka bukhaari baa weriyey xadiidkan marka sharxiisa aada u dheeriya laba mas'alana xadiidkan madmuunkiisa laga faa-iideystaa mas'ale waxay tahay salaada adiga aada rukuuc kusoo gaartay ma tirsanaysaa faatixad ma tirsana rukuucda ragcadaas mase ma tirsanaysa waa masalo mas'alada labaad waxa ay tahay xadiidkan laga qaato qofka qof ku tukado keligiis salaadii maka ansaxee mise ka ansaxayso ninkii keligiis jamaacadii oo ku jirta u yimid safuu keligiis iska gala iyadoo qofna uusan la safanin salaada ninkaa maka ansaxee mise maka ansaxayso labadaas mas'alaa xadiidkan badankiisa hadalkiisa u aada ugu soo warwareega mas'alada koowaad oo ah qofka rukuucda kusoo gaaray ragcada inuu soo haleelay mas'alada ah de taa iyadu marka xadiidku waaba ka muuqataa sababta waxay tahay abubakra maxaa maxaa degdegan maxaa u keenay yani inuu soo degdego oo safka ka sokay oo kusoo rukuuco haddaan la tirsanaynin rukuucda rukuucda haddaan la xisaabsanaynin maba soo degdegeen baa mana kusoo dadaalin moogtahay hadday isku mid tahay rukuuc inaad kusoo gaarto inaad sujuud kusoo gaarto hadday isku mid tahay waad ka tartiibsa lahay soo ee waxaa dadejinaya waxay tahay rukuucda amaad ragcadii haleeshaa taas waa mid marka isaga xadiidkiisa qaabkaas waa looga faa-iideysana qaabka labaad jumhuur culamaa waxay qabaan masaladan ay ka qabaan in rukuucdaa la tirsanayo culamada badankood saasay qabaan bal isxaaq ibnu raahuuya ijmaacuu soo xikaayooday masalada in ijmaac ku jiraba ayuu sheegay oo marka ijmaacaasu soo xikaayooday waxa uu yidhi ajmaca ahlulcilmi in ragcadaas la tirsanayo ahlucilmi waa ku ijmaaceen hadda isxaaqna wuxuu la siman yahay axmed binu xambal raggan la siman iyo shaafici iyo kale ayuu udhigma xagga fiqhiga iyo xagga xadiidka labada ree khuraasaano isxaaq isaga marka qowlkaas marka ijmaaca soo xikaayoona imaam axmed ibn xambalna riwaayat abi aalib canhu imaam axmed abu aalib riwaayada uu ka werinayo amed axmed waa riwaayaad badan yahay fiqhiga marka abu aalib riwaayada u axmed bin xambal ka werinayo wuxuu yihi anahu lam yukhaalif fii dalika axadu min ahli lislaami wuxuu yihi masaladan in ragcadaa la tirsanaayo qof ahlu islaamka kamida oo khilaaf ka keenay maba jirin markaasu ibnu rajab xilbaarigiis wuxuu ugu daray hada maca kasrati idilaacihi wa shidati waracihi fi lcilmi wa taxariihi imaam axmed hadalkaanuu yiri buu yidhi ijmaacaanuu sheegay isagoo la og yahay imaam axmed ibnu xambal idilaaciisa iyo warciisa xagga cilmiga oo ka xalaalmay la ogyahay labadan masalo daruuri marka wa lasoo naqina qofka hadduusa idilaac lahayn wax badan uunan akrinin masaladii waxba kama sheegi kara ayb haddii uu yahay qofku qof eh, wax soo akriyey laakiin uunan nin yacni eh, eh, dhiiranayo uu yahay oo aan ilaahay ka baqaynin oon cilmiga alle uga cabsanayn uu yahayna waxu rabo dadku u sheegaan laakiin axmed bin xambal saas maayn ijmac baa ka cabsan jira yani waa yar tahay axmed bin xambal inuu ijmaac soo xikaayo bal waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray waxaa axmed bin xambal laga wariyey inuu dhihi jiray man iddaca alijmaaca faqad kadab ninkii ijmaac sheegto beenuu sheegay u dhihi jiray wamaa yudriihi lacalla annaasa ikhtalafuu maxaa ogeysiiyey isaga inay dadka isku khilaafeen mas'aladaas yani waxuu ka wadaa waa dhib badan tahay in ijmac la xikaayo masaladan culamada o dhan waa isku raacday dheldheel maa waxay u baahan tahay in culamada aqwaashooda la dul istaago kadibna marka aada marka loo loo fiiriyo imaamu shaaficina saasuu ahay aaduu ijmaaca wuxuu ku ahaay waa ku adadkaay ijmaaca heer waxuu gaarsiiyey oo wuxuu dhihi jiray imaam eh, cibaarada imaamu shaafici waxay u badnayd laa aclamu lahu mukhaalifa oo dhihi jiray masalada uu rabo inuu ijmaac sheego wuxuu dhihi jiray anuu mukhaalif uma ogi wax khilaafay ma ogi ayuu dhihi jira haddaa saas dhacdo aa nabadgeli adiga hadhow haddii lasoo helo qof khilaaf keenay adiga waa nabadgashay lianna waxaad ku xirtay ogaantaada mota marka diqaa culamada ku jirta hadda masaa-il aada u jeedid khilaafkooda waadix iska ah oo waxaad arkay niman ijmaac ijmaac iska xikaayoona ajmaca ahlulcilmi ay kuleeyihin waxaa laga yaabaa cagsigeeda inay culamada ku ijmaaceen ayaa dhici marka qofkan aqoonin culamada khilaafkooda iyo masaa-il yaanu ka hadlin baabkan labadan imaam marka masaladan ijmaacay ka xikaayoodeen ijmaac ay sheegayaanna dabcan waa man qablahum dadka ka horreeyey ka hadlay wa ilaa ayaga la sinaayo ama ay soo gaareen khilaaf waa ka keeneen masalada taas war kuma jira imaamu malik ibni anas isagana wuxuu ka yidhi masaladan kitaabkiisa muwada ah wuxuu yidhi anahu balagahu can abi hurayrata abi hureyra waxaa kasoo gaaray buu sheegay anahu qaala abu hurayra inuu yidhi man adraka arakcata qofkii marka soo haleelo rukuucda faqad adraka sajda rakcadaas waa soo haleelay arakca yani qofkii rukuucda soo gaaro sujuuddiina waa soo gaaro bimacnaa ragcadii dhammayd waa soo gaaro markaasu wuxuu yidhi wahuwa qowlu caamati culamaai alamsaar magaalooyinka islaamka culammadooda qowlka ay qabaan waayo badankood ay qabaan haddaad intaas ogaatay marka intaan culamada saan tirin kuwii ka dambeeyey waa u imaan doonaa warkoodee waxaad ogaataa marka culammada awaley laba ahaayeen qolo awalka faatixada aan waajibi jirin khalfa alimaam miyay ahaayeen qoladaas xanafiyada siran wajahran labadaba ma waajibi jireen soomaa faatixada ayagu inay yidhaahdaan ragcadan waa ansaxe warba male la awalba faatixa ma shardi jirin iyagu awaleynay shardi jirin faatixada waxaa soo hara qoladii waajibi jirtay maxay sameynayeen marka meeshaan sida imaamu shaafici oo kale qiraa'at lfaatixa waa waajib ou leeyahay ragcad walba in lagu akriyo ayib meeshaan marka rukuucda markaad imaamka kusoo gaarto waa tirsanayo yii ragcada hay qowlkiisii hore kan see layeela yeela marka qowlkiisii hore ee uu yihi waa waajib qiraaatu lfaatixa iyo ninkaanoon akrinin haddana ragcadii waa tirsanaa uu leeyahay muxuu marka ka wadaa wuxuu ka takriijinaa marka qoladaa iyagu wuxuu leeyahay marka qoladaas marka waxay leeyihiin liajli daruura ayuu marka daruura darteeda looga qaaday faatixada markaan saasuu leeyahay ayb oo marka isagoo marka imaamu shaafici oo kale yusqidu waa ridaya meeshaan qiraa'ada wuxuu u ridaa laakin lidaruurati wa tamkiini minha waa makansa waayo leeyahay suma suurtoobayso oo rukuucsan hadduu allahu akbar akbarna faataxa ma u akri karaa ma akrin kara imaamkiio kaharaa soo maha u faatixadii akriyo imaamkii sujuuddii inuu ku gaari waayo laga yaaba lama rabo marka salaada balaqsigaas looma rabo marka waxaad arkay kuwa hadda salaadii la qabsaday imaamka markuu imaamka allahu akbar yidhi ay ayuun allahu akbar la dhahay waxaad arkaysaa imaamka waa sujuudsan yahay ayuu rukuucay ku jiraa kuwaas maxay soo doonteen marka aawo mutaabacadii imaamka balaqsigaa salaada looga rabo jamaacada waxaa u timid inaad imaamka raacdo waxaa la rabaa dadkan inay hal qof camal noqdaan imaamka allahu akbar allahu akbar samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu laakiin lama rabo imaamka inuu sujuud maraayo adigana aada iska rukuucsan tahay waxaad arkay mid waa taagan yahay mid waa sujuudsan yahay mid waa ka hormaray imaamka dadkiiba ma ahan dad marka salaadoodii ay habaysan tahay daaifama intaa marka waxa waaye qoladii iyaguna waajibinaysay qiraa'ada halkan qiraa'ada waa riday liajli daruurayna u rideysa ayb culummada marka imaam axmed raggii la sinaayo ama ka ka dambeeyey wax yar oo waxaa jira qaar marka masaladan war ka keenay imaamulbukhaariga kamid a ah kooxdaas oo imaam imaamulbukhaari kitaabkiisa juz-ulqira'a wuxuu ku tegey in la tirsanayo inaan la tirsanayni yani ragcada aada rukuuc kusoo gaartid eedan faatixada akrinin ma tirsanaysid u leeya alimaam albukhaari raximah llahu tacaala wuxuu markaa weliba uu keenay isagu riwaayo abi hureyra uu keenay marka uu wariyey weriyey juzulqiraa'aha uu ku wariyey abu hureyra radia allahu canhu inuu inuu tilmaamay ama marka uu sheegay eh, salaada marka in haddaad kusoo gaartid wuxuu yidhi haddii aad kusoo gaartid imaamka oo rukuucsan eh, waxaa weeyaan markaan ragcadaas ha tirsanin riwaayo saasoo kale macnaheed uu yahay ayaa marka eh, uu ku keenay marka eh, abu hureyra laba riwaaya laga haya sooma haddaan saas dhaha masaladan waa yar dheeraanayna fiican loo loo ogaa su-aasheena iska badanta ayb maya weli ma gaariy soo imaam lbuaari isagao marka laba qowl marka imaam lbukhaari marka wuxuu keenay abu hureyra riwaayo uu ka wariyey oo ah in aan la tirsanaynin ragcadaas abu hureyra marka meeqo qowlan ka hayna hadda laba qowl maalik muwadigiisa wuxuu uga wariyey in la tirsado bukhaarina juz-ulqira'a wuxuu uga wariyey inaan la tirsanin see la yeela marka bukhaari isaga wuxuu sameeyey riwaayada maalik waa daciif leanna waxaa wariyey cabdiraxmaan bnu isxaaq cabdiraxmaan bnu isxaaq an waxaa weeyaan eh, eh, ayaa abu eh, hureyra ka weri sanadkeeda ku jira cabdiraxmaan bnu isxaaq can almaqburiyi can abi hurayrata cabdiraxmaan bnu isxaaq almadani can almaqburiyi can abi hureyra cabdiraxmaankan waa daciif riwaayada waxaan ujeedaa oo maalik oo weliyo ku jira cabdiraxmaan bin isxaaq yan asagu bukhaari uu daliishanaayo yaa ku jira maxamed ibn isxaaqaa ku jira saaxibu lmaqaazi maxamed ibn isxaaq maxamed ibn isxaaq saaxibu lmaqaazi ayaa ku jiro markuu werina sanadkeeda ninkaasaa ku jira marka bukhaari maxamed ibn isxaaq uu ka fadilaa cabdiraxmaan ibn isxaaq oo wuxuu leeyahy riwaayat maxamed ibn isxaaqa asax ah iyadaana la qaadana saa darteed masalada asxaabta isku khilaafsaijmaacii hore wuxuu ka dhigaa marka takacuu ka dhigaa marka waxaa ku raacay marka eh, bukhaari masalada ibnu khuseyma ku raacay imaam laima ibnu khuseyma ku raacay ardaygiisana waa ku raacay ibnu khuseyma abubakr asibqi abubakr asibqi mas'aladan keliya kitaabka alifay mas'aladan ayuu musanaf ama kitaab ayuu ka alifay khulaafada marka waa maay cabdiraxmaan bn isxaaq iyo maxamed ibn isxaaq cabdiraxmaan aron leana ibnu xajar taqriibu tahdiibka cabdiraxmaan bn isxaaq markuu u tarjamayo wuxuu yihi saduuqun rumiya bilqadar waa saduuq qadari inuu ahayna waa lagu tugay waa lagu tugay qadariyada waa dabcan qolo xoogaa caqiidada ka inxilaafsanay qadariyada muxamed ibn isxaaqna see loogu tarjamay isaga wuxuu yihi saduuqun yudallisu rumya bilqadari watashayuci saduuq wuxuu dheeryahay ninkan tadliis waa dheeryaha ko midda labaad dheeryahay waxay tahay hal bidcana waa dheeryahay bidca tashayu marka ibnu rajab wuxuu leeya see loo dhigi karaa marka maxamed iyo cabdiraxmaan cabdiraxmaana daran oo maxamed ayaa fiican ma la dhigi karo leeya saasayna u egtahay wallahu aclam ayb taas ayay marka ayay marka u eg khulaasatu lqowl asxaabta rasuulka ibnu mascuud iyo rag badanoo asxaabta kamid ah aan tirsa jiray laakiin bukhaari wuxuu leeya caliy ibnu lmadiini sheekhiisa wuxuu kasoo guuriyey inuu yiri asxaabta tiri ragcada waa la tirsanaa waa kuwii qabay u leeyahy faatixada khalfa alimaam maba la akrinayo kuwii qabaya mas'aladaana qabo uu leeyahay saa darteed weli khilaafka meeshiisa ubuu taageen laakiinse marka waxaa raajixa kulliga fiima aan aragnay intaan annaga aragnay qowlkan marka in jumhuurtu ay qabaanoo eh, shaafici iyo axmed iyo maalik iyo kulligood ay qabaan aimada badankood qaar ijmaacba la ay soo raraayaan kaasaa marka raajixsan xadiis abu daawuud oo kusoo aroorayna waa jiraa eh, waxaana waa jiraan aathaar fara badanoo baabka kusoo aroortay eh, in la tirsa inaan la tirsanayninna wax laga haayo hadda oo yacni asxaabta kamida abu hurayra biswa abu hurayrana waxaa ku jira hadalkan aan sheegnay oo maxamed bin isxaaq baa sanadkiisa ku jira marka haddii hal saxaabi keliya laga hayo sanadkiisana war ku jiro kuwa kale marka qowlkooda raajax masaladantaasaan uga baxaya calaaqa marka la marka masaladan midaan marka mid raacsan baa jirta in lagu baraarugsanaada u baahan waxaa kala duwan qofka markuu imaamkii rukuucsan u yimaado allahu akbar allahu akbar uu yihaado iyo inuu imaamkii markuu allahu akbar ma'muumkii yidhi imaamkii oo markaa rukuucda aaday iyadana tii horay lamid tahay waa allahu akbar waa la rukuucda imaamka ila marka gaartid faatixada aqrinteeda laakiin waxaad ku soo gaartay imaamkii isagoo taagan waa soo gashay waxaad tihi allahu akbar waxaa ku mashquushay ducaa-ulistiftaax subxaanaka allahuma bixamdika ama wajahtu wejhiyaad akhrisa intaad wajahtu wejhiyada wadaya imaamkii kugu rukuuca waa iska raacday imaamkii adoon faatixada akrin ma tirsanaysi ragcadaa la tirin maayo sababto wax kalaa ku mashquulsha waxay ahayd inaad hormariso rukniga hadii meeshaan mar rugni oo jiro waa in marka rugniga aan waa in isaga markaa lagu dadaalo sidii loo loola qabsan laha taa marka culamada shaaficiyada ishaaran hadduu ku mashquulo waxay leeyihin duco iyo waxyaabahaas ma tirsanayo haddii kale waa tirsanay masalada labaad xadiidkan laga qaatay idan waxay tahay imaamu shaafici aa deliishanaya wuxuu u daliishanaha mas'aladii ahayd qof hadduu ku tukado keligiis saf gadaashiis uu ku tukado waa u jirtaa salaadiisa leanna abubakra safuu keligiis ku tukaday u leeyahay safka gadaashiisa kusoo rukuuca safkii ku tukada keligiisu saf gadaashiis uu ku tukaday salaadiis marka waana ansa ayuu leeyahay taas marka in loo daliishado xadiidkan waxay ku xiran tahay nebigu muxuu kala jeedaa zaadaka allahu xirsan walaa tacid ha u laabanin waxaan laga celiyey ee husoo ha u laabanin uu yidhi waa maxay taasay ku xiran tahay qaar waxay leeyihin culamada kamid a ah, walaa tacud waxaa loo jeedaa ha u laabanin saddexdaa saddex waxyaabood oo waa maxay deg dega salaadda aad ku imaanayso khalka safi ood ka rukuucayso iyo ragcadood fidsanayso saddexdaas ha u laabanin mar danbaa loo jeeday taas baciid in ragcada la firsanayo haddan soo sheegay in saf gadaashiisa laga soo rukuuci karana cabdullahi bin bn aa warinayo saxiix ibnu khuseyma xadiid ku sugan oo wuxuu yihi sunnada waxaa ka mid a ah, qofku inuu safka gadaashiisa kasoo rukuuco ee uu soo galo safka marka mar haddii sunnaday kamid tahay la yidhi waxaa laga qaadanaya inaan laga celinaynin qofka ha u laaban inaysan eh, taas ahayn ayaa laga qaadanay taas ayaa hadal ayaa laga qaadanay marka imaam malik iyo culamada in badan oo kamidasi ah waxay leeyihiin waa hadduu safka u dhow yahay qof markuu saas sameynay safka haddii usoo dhow yahay ayuu saa yeelaya oo safki baad laba tillaabo u jirtaa imaamkaa rukuucsan yahay allahu akbar allahu akbar laba tallaabo inaad qaado dhib ma laha haddaad safki u dhowdahay in badanoo salafkaa saas yimid qaar dhifoo qowl marka hal imaam ama wax lamida inuu leeyahay waxaa jirto masaajidka cadaa ayaa qowlkaas qabaan masaajidka gadaashiisa adoo soo socda haddaad doonto ha aatee allahu akbar albaabka kasoo dhan soo socow leeyahay taas iyada xoogaa waxaa ku jirta qofkiiba inuu salaad ku jiray allahu aclam taas waxaa ka fiican tan kale haddaad safka u dhowdaha eh, qaarna waxayba leeyihin qiblada xataa inaad ujeedo shardi ma aha taasaa kasii darmarka eh, adu aqwaashaas un waxaa weyaan culamada waa sheegan laakiin aqwaal daciif qofka ah. haddaa udhowdaha inaad markasaa kusoo geli abubakarna sidoo kale isagana waa laga wariyey inuu sameeyey abubakarna sidiq inuu saf gadaashiis kasoo rukuxda kasoo galo taa iyada marka shawaahid badan iyo dhuruq badan ay ku timi maxaa soo haraya marka saddexdii waxyaaba maxaa ka soo haray ragcadii in la tirsana waa soo sheegay safka gadaashiisa in laga rukuuci karana waa sheegay oo safka lasoo gelaayo laakiin markaas maxaa dhiman midda saddexaad waxa ahayd deg dega salaada loo soo degdegayo taas waa midda nebiga uu yidhi haw laabanin marka dambe iyadoo nebiga wuxuu yidhi sala allahu calayh waali wasalama haddaad salaada imaanaysaan imaada idinkoo tartiib u soconaya idinkoo tartiib aada u soconaysaan oon degdegaynin salaada ku imaado nabig marka midda u diiday riwaaya marka waxaan arrintaa iyadaa sheegaysa marka daxaawi sharx macaani aathaarka uu ku warinaayo ji'tu uu yihi abubakra ji'tu warasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam raakicun waqad xafazani nafasu salaada masaajidka soo gala anuu neef tuuraayo oo neefteyda la maqlaayo yani waa soo orday marka soo maaha neeftuurka maxaa keenaya waa soo orday midda la diiday marka taas waa oo nusuusta kalena ay diidan labada kale laakiin nusuusta waa ogosha idan marka walaa tacud haw laabanin deg deg aada ah, salaada kusoo ordeysa ma la garta intaa iyadaa deg deg iska jirnaa ayb wazaada abu daawud abu daawud wuxuu ku ziyaadiye ku daray fiihi xadiidkan fa rakaca wou rukuucay duuna safi safka ka soka kasoo rukuucay uma markaa dabadeed mashaa wou soo socday ila safi safka intii ka u soo socday safka gadaashiisa inta kasoo rukuuca ayuu safka usoo socday xadiidkan marka tafsiir waayo kii hore un waxau lahaa farakaca qabla an yasira ila safi lou ku yiri intuusa safka soo gaarin uu soo rukuucay riwaayadan waxay kugu dartay inuu safkii usoo socday oo marka safka saa kusoo buuxiyey ayb xadiidkan marka tan marka labadaas mas'alaa laga faa'iideysana abubakr xadiidkiisa tan aan ku darn marka aan galno tan ku xigo wacan waabisata bni macbadin aljuhaniyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga ra'aa rajulan nin bau arkay yusallii tukanaya khalfa safi safka gadaashiisa waxdahu xaal ou keligiisa fa amarahu nebiga wuxuu amray an yuciida inuu ku celiyo asalaata salaada inuu ku celiyo rawaahu axmedu wa abu daawuud watirmidiy waxasanahu tirmidi waa xasaniyo saxaxu ibnu xibaan xadiidka ibnu xibaanna waa saxiix yeelay marka xadiidkan eh, ibnu xibaanna u saxiix yeelay xadiidkan marka eh, walahu an wad kalaan daran isu leeyihi walahu can dalqin walahu e, abu daa tirmidi walahu can dalqin laa salaata salaadi ma ahaanin ayuu nebigu yidhi limunfaridin qof keligiisa munfarid khalfa safi saf gadaashiis ku tukaday laa salaata salaadi uma ahaanin limunfaridin munfarid khalfa safi safka gadaashiisa salaadi uguma ahaanin labadan xadiid marka hadda kan iyo kan maxay isu dheeriyihin kii hore iyo kan kan haddeertaan ixtimaalaa geli kara oo waxaa la dhihi karaa laa salaata salaadi uma sugnaanin kaamilatan aa la dhihi karaa waxaa loo soo qadari karaa salaad kaamila ah uma sugnaanin ilaa kuwaa u jirtaa ayay dhihi karaan sooma kii hore laakiin maxaa ku jirtay fa amarahu an yuciida salaata nebigu wuxuu amray inuu salaada kusoo celiyo kusoo celintu marka maxay keenaya inaysan salaada ansixin sooma hadday ansixi lahayd nabiga soo celi ma idan xadiidka marka tikraar ma aha iska jir wazaada dabaraaniyu dabaraani wuxuu kusii daray laakiin meeshaan walahu can dalqin uu leeya wahmi wahmi yar ayaa jira wahmigaas waxa uu yahay xadiidkan isaga ah dhalqi iskama laha xadiidkan waxaa imaam axmed waa xasaniyey min riwaayati caliy bni shaybaan an dalqin maahane waa can cali bni shaybaan dalqi xadiidka ma laha wahmi baa meeshaas marka ku jira waa xadiidu caliy bni shaybaan garatee meesha walow can dalqinka uu leeyahay a wahmi wahmi baa ku jira dalqi bni cali ma werina xadiidka imaam axmed a xasaniye marka wasaada dabaraani wuxuu ku daray dabaraani min xadiidi waabisata xadiidka waabisa kii hore waaye alaa dakalta maad geshid macahum safka mac macooda maad la geshid ow amase haddaada lageri la geli karin ijtararta aada soo jiidatid warmaad ama safka la geshid ama aada qof soo jiidatid adiga kula saf qof baad soo jiidatid kula saf aw tararta rajulan nin baad soo jiidatid xadiidkan marka ziyaadadan dabaraani ziyaada aada daciif u ah oo waxaa ku jira nin la yihaha asariy ibnu ismaaciil assariy ibnu ismaaciil nin la yidhaha baa ku jira waana matruuk ibnu xajar wuxuu yihi laakiin taariikhi asbahaan taariikhi asbahaan oo uu leeyahay abu nucaym alasbahaan uu leeyahay taariikhu asbahaan waxaa kusoo aroortay yiri dariiq kale oo xadiidkan uu leeyahay fii tarjamati yaxya bni cabduuya marka uu tarjamayo wa fiiha waxaa ku jirtay qays waxaa ku jira dariiqaas qays bnu rabeec wa fiihi dacfun qayskaasna dacfun laba raba inuu ku yidha xadiidka laba dariiquu ku yimid dariiqna nin daciifaa ku jira kan kalena nin matruuga ku jira marka matruug ma lagu xooji karaa daciif ma is-xooji kara xadiidkan marka soo jiidashadu saasay daciif ku tahay qofna lama soo jiida oo haddaad qof soo jiidid safaad nuqsaaminaysaa xataa loogumana talagelin sufuud in la nuqsaamo qofka marka soo yeelaama wuxuu samaynaya marka inuu qof hadduu safka geli karo isku ciriiri karo inuu isku ciriiriyo dadka safka ku jirana waxaa la amray inay ka durkaan qofka oo markuu nebigu leeyahay waliinuu biaydi ikhwaanikum walaalihin gacmahooda u jilca waxaa qaar culamada qaar ay ku fasiraan qofka safka soo galaayo u jile waxoogaa ka durug gacantaada iyo marka waxoogaa adiga dhinac isugu bax si uu safka usoo galo ee lama rabo inaad tiraado aniga waa lugahan kala dheeraysan kala fidsana maya marka taas hadday sidaa tahay eh, maxaa adig marka ku ba haddaad waayisa marka meelaad dadki ka gasho sidaad yeelaysa imaamkiina aadan gaari karin si aad ula safo waxaad yeelaysaa wax yar baa sugay intuu qof kasoo galo waa sugaysaa wax yar qof intuu kasoo galo haddaad is qof uu soo geli waayo salaadiina iska socoto ama salaadiiba kaa tagtaa isla ama jamaacadiiba ku dhaaftaa is leedahayna salaadbaa iska tukanaysaa insha allahu tacaala waana ansaxay salaadaada wax kusoo celisana male sababta waxay tahay idaa amartukum biamrin faatuu minhu mastatactum intaad awoodaan amarkayga sameeya wa waa dadaashay saf waa raadsatay qof waa sugtay hadduu imaan waayo adiga intaad awooddaad ka samaysa iyo laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscahaa laakiin midda ugu daran waxay tahay safkii horoo banaan safka ugu dambeeya wax ka banaan yihiin ninkii keligii saf gala xabad salaada uma jirta leanna nebigu wuxuu amray fa amarahu an yuciida salaata salaada inuu ku soo celiyo ninkaanuna marka nebiga amarkiisa ma qaadanin bal wuxuu sameeyey tacadi taasayna dadkaas u badan yihin salaadiisu marka inuu soo celiya madhabka imaam axmedaana sidaas qabo isagaana raajixa min xaysu daliil culamadan kale waxay leeyiin qalabou sameeyey laakin salaada o ma ansaxayo salaada laana nabigu hadduu yidhi salaada soo celi wax unbaa jira marka salaada ayna la ansixin culamada marka odhanaysa salaada ansaxe abubakar xadiidkiisii dilishna kii hadda ilasaf gadaashiisu kasoo rukuucay mogta iyo haweentii umu sulaym oo gadaal safa keligii haweenta horta waxaa laleeyahay macnaheed waxay tahay haween iyo iyo iyo marka eh, haddii la yidhaha haweentaasaa looga qiyaas qaadanaya macnaheedu waxay tahay xadiidkan dalaaladiisa waa laga tegaayo marka waxau noqonaa qiyaasun fii muqaabili nasi nas qiyaas laga horkeena inuu noqona marka qiyaasku de kale haween haddaysa dhe inaysan niman la safanayninaa jirta laakiin nimanku waa isla safanayo isaga marka keligiis marka uu safana tan kale waxay tahay abuubakre xadiidkiisa waxay uga jawaabaan laba jawaabay culimmada uga jawaabaan jawaabta koowaad waxay tahay nebiga caleyhi salaatu wasalaam abuubakre waa ka reebay laakiin salaabtiisa waa ansaxdayoo ma uunan ogeyn xukunkan xataa haddaan dhahna yani nebigu wuxuu ka reebay abubakre waxay ahayd khalfa saf saf gadaashiisa in laga rukuuco ma banaana taasoo nebiga u diiday haddii aan qabanno midaas aan qaadano waxaa weeyaan eh, nebiga abubakr salaadii kusoo celi ma dhihin sababto aan ah nahyiga uusan ogeyn jahli in loogu cudur daaraa suurtagal ogaan la-aan laakiin jawaabtaas waa laga fiicay waxaa ka fiican marka jawaabta imaam axmed uu ku jawaabay eh, riwaaya imaam axmed saailada tan tan xataa waa riwaaya ahayda waxaa macnuhu oya xadiidka abubakra abubakra safka gadaashiisa waa kasoo rukuucay laakiin wou galay safka laakiin waa galay ninka laakiin saf gadaashiisa intuu yimaado isaga tukanayo oon saf kale gelaynin taa isaga weyaan midka xadiidka waabisa uu sheegay aa labay kale noqonay oo waxay leeyihiin ina fuduudiyata abibakra qad zaalad abubakra kelinimadiisa waa zuushay waxay ku zuushay safka oo galay ku zuushay oo ragcad kaamila ah abubakr abubakra kuma uusan tukanin khalfa saf waxda nebigu midkaas uu ka hadlayn oo inaad salaada ku tukato adigii intaad allah akbar tiraahdo adoon safna buuxinaynin kaligaa iska taagna saf midda la diiday midaas marka meesha jawaabta iyada waa ku celina waxay tahay abuubakra xadiidkiisu waabiso waa ka duwan yahay sababtoo ah abubakra markuu soo rukuucayba saf uu buuxiyey uu soo galay kelinimadiisii waa suushay marka laakiin waabiso xadiidkiisa safou ku tukaday keligiisa mana la sheegin inuu saf kale ou galay ee u buufiyo marka labadaaba kala duwan yihin saa u ogow xadiidkan marka waabisan marka macnahaas ayaa ku jira soo jiidashaduna waa aragto inay daciif tahay wacan abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayh wali wasalama qaala waxau uu yidhi idaa samictum haddaad maqashaan aliqaamata iqaamada famshuu socda ila salaati salaada usoo socda wacalaykum walxaal calaykum korkiina ogaada oo ha ahaato laazima alaykum walaal calaykum korkiina asakiinatu ay tahay xasilooni iyo walwaqaaru deganaan walaa tusricuu ha degdeginina famaa adragtum yani haisdadejinina famaa adraktum waxa aada haleeshaan fasalluu tukada maa faatakum waxa idinka tago faatimuu taam yeela muttafaqun caleyhi walafdi lilbuhaariyi waxa idin dhaafo taam yeela haddaad iqaamada maqashaan salaada u socda tartiibtiina isaga socda ordina famaa adragtum fasalluu wixii aada jamaacada kusoo gaartaan tukada wamaa faatakum waxay idinka tagana faatimu dhameysta marka faatimudiba waxay ku xirnaanaysaa marka wamaa faatakum faatimu riwaayadka qaarna waxay leeyi faqbu wamaa faatakum faqbu halleeya taasay marka ku kala duwanaatay qofka masbuuq ee salaada gadaal ka yimid markuu imaamka la tukanayo ragcaadkaas imaamka uu la qabsaday ma salaadiisa awalkeeda amase aakhirkiisa tanay ku salaysan fa atimuu iofaqbu culammada qabta fa atimuu waxay leeyihiin salaadaadii hore wa adiga imaamkiio maqrib tukanaad u timid hal ragcadii u dambeysaa la qabsatay ragcadaadii koowaad oo waxaa aada la tukatay imaamka markaa istaagta marka ragcada labaada u istaagto waa marka qiraaada waad la jaaraysaa magarata wamaa faatakum faatimu liana maxaa la taam yeelaa wax hore usoo bilaawday aa la dhamaystiraa soo maa riwaayada faqduuna waxaa deliishanayan qolada qabto salaada adiga aada imaamka la tukatay waxa waaye midaadi dambe maqribaad u timid imaamka ragcada u dambeeya maraayo allahu akbar waa la qabtay ragcadaadi u dambeysay waa waxaa tukanaysa labadaadi hore waay waxaad dib ka keenaysid marka liana waxaa la qalleeyaay in wax hore usoo tegi oo adig ku dhaaf marka faqdooda baatil loo badan yahay riwaayaadka faatimuudaa badan faqdooda waa yarta iyadoo weliba inkastoo faqduu laftirkeeda lagu fasiri karo faqduu laftirkeeda bimacnaa faatimu waa noqon kartaa faidaa qadaytum manaasikakum fadkuru llaha kadikrikum aabaa'akum ashadda haddaad gudataan oo taam yeeshaan hataa laftirkeeda bimacnaa faatimu waa noqon kartaa mar walba qallada waxtigoo la qallaynaa keliya ma ah mutafaqun caleyhi walafdu lilbukhaariyi wacan ubay ibni kacbin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu yihi salaatu rajuli qofka salaadiisa maca rajuli qof ou la tukada askaa waa ka dahirnaan badantah waa ka fiicnaan badantah min salaatihi salaadiisa waxdaw keligiis oo tukada wa salaatuhu salaadiisa maca rajulayni laba nin ou la tukadana azkaa waa ka daahirnaan badantaha min salaatii salaadiisa maca rajul hal nin oo la tukaday wamaa wixii kaana ahaaday aktara mid badan badan fa huwa isagu axabu waa mid la jacayl badan yahay ilallah alla xaggiisa caza wajalla yani salaad aad hal hal nin la tukataa waa ka fiican fiicanta middaa kaligaa tukata laba haddaad la tukatana hal midda aad la tukata waa ka fiican tahay inkas si kastoo jamaacada u badatana waa kasii fiican tahay waxaa laga qaadana marka halkaan jamaacada badan in loo qasdi karo saas agtaadoo jamaaco yar inaad karti gudubto hadaad nin karti badan tahay mid kale inta tagto liajli jamaacadiisa ay badan tahay inaa ugu soo tukato maadaama nebiga uu ku dhiirigeliyey dadka inay khayr tahay marka xadiidkan marka s waxaa laga qaadanaa eh, eh, jamaacadu marka ina tirada ay ku kala fadli badnaanaysa xadiidkan ibnu sakana saxiix yeelay iyo cuqayli iyo xaakim ikhtilaaf ku jirana wou sheegay xaakim aada u u basdiyey imaamu nawowina waxau ishaaray cali ibnu lmadini xadiidkan inuu saxiix yeelay duruq kalena waa ku yimid sida atalkiis alxabiib ku sugan alimaam eh, eh, xaafid ibn xajar asqalaani oo ku sheegay rawaahu abu daawuud wnasaa-iy waصaxaabu ibn xibaan ibn xibaan xadiikaa saxeeya laga yahay tawfiiq sal la sala alay